asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuh waa lansaar siriyo ama dukaanka cajaladaha diiniga lagu duubo ku yaala muqdisho soomaaliya suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdilashidey waxaa lansaar siriyo lagu soo zaadiyey cajaladaha videoga oo islaamiya gaar ahaana kuwa v h s-ka loo yaqaano iyo cajaladaha c d-ga oo aad ka heli doonto insha allahu tacaala maqal iyo muuqaal intaba iyo weliba barnaamijyada diiniga ee lagu diyaariyey cajaladaha cd-ga alansaari siyo haddii aad u baahato waxaad kala soo xidhiiri kartaa taleefanada kale ah lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon alansaar mar kale wuxuu idin leeyahay kusoo dhawaada gacmo furan gacmo furan wasalaamu calaykum waraxmat allahi tacaala wbarakaatuh waman waalaa ama bacdu alfaslu haalita cashar fasalkii saddexiyo tobnaad fii towxiidi alcibaada caabudidee balla caabudo cibaadadaasoo eebba keligii lagu koobo gudaheeda ayuu fasal yahay fasalkan fasal muhima wey cibaadaduna waa tii dagaalka ka dhici jiray rususha iyo ummadahooda waa rubuubiyada eebe wax ku farageliyey weli ma leh laakiin cibaadada in keligii la caabudo baa dagaalka weligii ka taagnaan jiray waxaa la rabaa sida eebba uu keligii ku uumay inaad keligii u caabudid fakamaa khalaqaka waxda faacbudhu waxda sida uu keligii ku uumay ee aanuu midaada ka qayb gashay loo arag cibaadadan caabudaysana isaga inaad ku koobtoodan cid kale ka qaybgelinin kolkaa fasalka ama cashirka galabda arrintaasu ku saabsan yahay alfaslu haalisa cashar fasalkii saddex iyo tobnaad fii tawxiidi alcibaada cibaadada eebba ku koobideeda gudaheedii buu fasli yu'minu lmuslimu qofka muslimkaa ah wuxuu rumaysan yahay biuluuhiyati illaah kala cabuday eebba inuu ahaado keligeed buu rumaysan yahay tacaala eebba korahay lilawaliin ummadihii horreeyey kay caabudayeen inuu isaga keligii yahay baa qofka muslimkaa rumaysan yahay waalaakhiriin ummadaha dambeeya innaga iyo wixii naga sii dambeeyaaba axadkay caabudayaan ineeba keligii yahay baa qofka muslima rumaysan yahay wa rubuubiyatuhu birubuubiyatihi eebba rabbinimadii uu uunka dhammaantii uu rabbi yahay lijamiici alcaalamiin uun idaylkii uu rabbi yahay waa in macnihii rabbi aada garataan iyo in uluuhiyadu kala duwan yihiin uluuhiyadu cibaado wey rubuubiyaduna waa abuuriduu abuuray uunka ee u hantee maamulayo ee risqiya xunta siinayo isdhilayee noolaynayo taa rubuubiyaa la yihi oo wax maamulka xaggiisa ka imanayo uluuhiya ama cubuudiyana waa waxa inaga naga tega iyo allaanu dirayno idan wa rubuubiyatuhu rabinimadiisiibuu mu'minku rumaysan yahay muslimka u lijamiici alcaalamiin uun idaylkiina uu rabbi yahay wax wax la umay male wax wax la maamula male walaa yushriku fii xukmihi axadaa waanahu arrinka inuu yahay baa muslimku rumaysan yahay inuusan laa ilaaha gar mid lagu caabudo hayruhu eebba maahaana mid kale ahayn baa qofka muslima rumaysan yahay walaa rabba mid waxlo wax umo wax maamula inuusan siwaahu eebba waxaanan ahayn ahayna waa uu rumaysan yahay felidaa sidaa daraaddeedba huwa mu'minka ama muslimka yakhusullaaha eebba wuxuu ku gooni yeelaa ku kooba tacaalaa eebba korahaye bikulli alcibaadaat cibaado idaylkeed eebbuu ku gooni yeelayaa alatii cibaadada uu sharaxahaa eebba cibaadada jideeyey licibaadihi addoommadiisu u jideeyey laba shay oo muhim meeshaa ka qaado yakhusullaha tacaala muslimka eebbuu ku koobaa ku gooni yeelaa bikulli alcibaadaat haddana cibaada eebba lagu keelayaa waa tee cibaada eebba lagu keli yeelayaa waxaa weye alatii sharaxaha licibaadihi waa cibaadii isaga eebba addoommada uu jideeyey kolka waxaan eebba jideynin ma cibaada maya waxaan eebba loo gooli yeelin ma cibaada maya waxaan eebba jidaynin magicii ibtidaa wixii eebba wax lala wadaajiyana shirki labaduba waa lagu naargalaa shirkigana waa lagu naargelay waa markaad cibaadii eebba ku gooni yeeli weyday ee waxaan isaga inaad la wadaajisay innahu man yushrik billaah faqad xarama allaahu calayhi aljanna wama'waahu nnaar wamaa lidaalimiina min ansaar taa waa shirkigii amaa ibtidaac waxaan eebba aada cibaado moodid oo ku baaba'did kii nabiga uu ka digay wey waiyaakum wamuxdathaati alumuur fa ina kula muxdathatin bidca wa kullu bidcatin dalaala wa kullu dalaalatin fi nnaar xaqa haddaad ka gudubtid dalaalna u gudubtid adigiya naar looma dhexay labadaa waxaan ahayna ma jiraan wasadaqa allaahu fii qowlih famaadaa bacda alxaqi ila marka dalaalna waa lagu naar mudanayo magaxyaalkaynu samayna ciiddaa ka badanna waxba kama jiraan laba magaxun baa jirta alxaqu waalbaatil alxaqu waalbaatil labadaa shay baa jirta weligoodna way iska soo horjeedeen dagaal baana ka dhaxeeya intaan xaqa imanna baatilkaa soo horeynayo intaan xaqa iman baatilkaa soo horeynayo kolkuu xaqa yimaadana ma adkaysan karaa baatilka wasadaqa allaahu fii qowlih qul jaa alxaqu wamaa yubdiu albaailu wamaa yuxiid waqul jaa alxaqu wazahaqa albaailu ina albaaila kaana zahuuqa bal naqdifu bilxaqi cala albaail fayadmagu faidaa huwa zaahiq walakum alwaylu mima tasifuun markaa midna arkaba ciidan buu leeyahy xaqa ilaahaas subxaanahu wa tacaala baa iskale ummad badan baa xilkiisa haysa sida malaa'igtoo kale sida rusushoo kale sida nebiyaashoo kale wixii ahlu xaqo ahludiina ah, maa xaqa wahala ahlulxaq baa la yihaa baadilka dad buu leeyahy ibliiska soo bilow intii rumaysee raacdoo dhan baa ahlu markaa labada mabda alxaqu waalbaatil laba iska soo horjeeda wey lamaa wada socon karin wey labada ahalna waa sidoo kale dagaalkaa joogtada aha jira idan cibaadadii oo ba lagu koobo iyo wixii isaga uu jideeyo lagu caabudo xaqun cibaadadoon eebba lagu koobin ama uusanba cibaado uusan jidayn lagu caabudo baatil falidaasaa daraaddeedba huwa qofka muslimkaa yakhusu llaha eebbuu ku koobaa tacaala eebba korahay bikulli alcibaadaat cibaadayaal dhammaantood eebbuu muslimka ku kooba alatii cibaadada uu sharacaha eebba jideeyey licibaadihi addoommadiisa u jideeyey oo wataxabadahum uu eebba addoommadiisii ku addoonsaday bihaa cibaadada tan uu ku addoonsaday in markaa cibaadada loo hoggaansamo addoonnimadiina waa sharaf nooca ugu dambeeyo waxaadna taa arkaysaa marka nebigu eebba ammaanayo meelaha yaabkalena uu ku ammaanayo sida qur-aanka dejintiisa oo kale sida israha iyo mixraajka oo kale sida salaatuleylka oo kale sida waxyiga dejintiisa oo kale waa goobabka ama heerarka ugu qiimi badan nabiga uu soo maray meelaha marka eeba xusaayo adoonnimadu xusaayo qur-aanka markii la dejinayey alxamdu lilaahi aladii anzala alkitaaba calaa cabdihi tabaaraka aladii nazala alfurqaana calaa cabdihi fa awxaa ilaa cabdihi markii dheelmataankii nabiga laga hadlaayey subxaana aladii asraa bicabdihi markii salaatuleylka nabiga laga hadlayey wa annahu lamaa qaama cabdullah idan qiyaamuleylka ama salaaddaa marka la tukanayo ama waxyiga ama dheelmidda ama diinaha dejintooda kelimatu lcabdi oo ammaantii u dambeysay limaada waxa weeye waxaa cabdinimo kugu sheegaya eebbe wey kuguma sheegeen eebe haddaadan ka soo bixin addoonnimada addoonnimadii lagu humay haddaadan ka soo bixin addoonkuguma sheegeen marka akhyaartu eebba ammaanayo sidaasuu ammaanaa markii nebi khadir nebi muuse uu raadiyey fawajadaa cabdan min cibaadina sakariya markuu ilaah baryaayey dikru raxmati rabbika cabdahu sakariya wadkur cabdanaa daawuuda dalay wadkur cibaadanaa ibraahiima wa isxaaqa wa yacquub wadkur cabdanaa ayuub ammaantaare marka marka ay ka soo baxeen addoonnimadii baa eebba addoonnimadii u qiray idan waa shahaada maa bacdaha shahaada qirid eebba uu qiray axadkan inuu addoonnimadii ka soo baxay oo loo qirayo wey kolka waa ammaantii u dambaysay wataxabadahum uu ilaah ku addoonsaday muslimka ama addoomaha ihaa cibaade alqaadi ciyaad in caalima oo taqi ah oo dadkii hore ahaa wey salafu saalix markaa gabayaabuu ahaa wuxuu yihi wa mimaa zaadanii sharafan watiiha wakidtu biakhmusii adaw saraaya dukhuulii taxta qawlika yaa markaad eebba tiri yaa cibaadi addoomihii aad yaa cibaadii tiri haddaan dhex galay ammaan aan raadiyo taa ka weyn male wa mimaa zaadanii sharafan watiihan wakidtu biakhmisi adou taraaya dukhuulii taxta qowlika yaa cibaadii wa an sayarta axmeda lii nabiya mar haddaad nabigaygiina axmed ka dhigtay oo afdalu lkhalqi calidlaaq intaad u yeertayna aan ku darmay yaa cibaadii tiri sharaf labadanaa igu filan qaadi idan wataxabadahum bihaa uu addoommadiisa ku addoonsaday uu idan waxaan eebba ahayn cibaada ma jidayn karaayo haddii wax la moodaana waa lagu cadaab mudanayo walaa yasrif muslimka ma iilo minha min alcibaada cibaadadii eebba jideeyey shay-an haba yaraate wax cibaada ka mida qodax laga qaada baa ka dhigo markii laynagu yidhi iimaanku bidcun wa sabcuuna shucba dhowr iyo toddobaatan qaybood faaclaaha qowlu laa ilaaha ila allah darajada u sarraysa w waadnahaa imaadatul-adaa cani tariiq dadka wax dhibaaya jidkana yaalla arag foolxun le u soo uraaya jeexjeexaaya lagu suldhawyoonayo baa jidkii ka qaaday waa qayb imaankii ka mida adnaahaa qaybaha iimaanka ta u hooseysa imaadatu ladaa cani ariiq dadka waxaa dhiba jidka laga qaado wey walxayaau shucbatun minhu iimaanka ka mido idan jid markaad ka qaadayso qoda ulajeedadaadu waa inay ahaato tacabudan lilaahi caza wajal allaad caabudaysa isagaad ridlo uga doonaysa awaamirtiisii baad fulinaysa qodax jidka qaadkan dan kale waxaad ka leedahay lama arko wa adna alcibaada eebbe inaad u dayso wey kolka qof muslimihii cibaadada eebbe meel kale lama aado walaa yasrifu ma iilo minhaa min alcibaada cibaadadii eebbe jideeyey shay-an wax ka mida ligayri illaahi tacaalaa eebba koreeya waxaanan ahayn uma iilo oo fa idaa sa'ala muslimka hadduu baryoto maayo sa'ala allaha ee buu bariyaa waida istacaana hadduu gargaar jerinayo istacaana billaah iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin axadaan adiga ahayn oo anigiyo walaalahay muslimiina aanu caabudnaa ma jirteen nakhusuka bilcibaada adaan cibaada kugu koobnaa wa iyaaka nastaciin axad kaloon waxtar iyo maslaxa ka sugaynaa lama arkee adiga eebba keliga ee wax walba haysta baan kaa kaalma jerinaynaw waida istacaan hadduu muslimku gargaar jerinayana istacaana billaah eebba keligii buu ka gargaar jeriyaa waidaa nadara haddii addoonkuu shardi xiraayo laa yanduru ligayrillah ilaah kayrkii waxaana shardi kama xirto markaad shardi xirayso sheekh ebeelow hadday naagta ii dhasho qabrigaagaan dhisaya waxaa edadare la iskor saari maga awalan ninkaad u yeerayso sheekhe baad leedahay aawey aakharuu jiraa ma baashaal baa ka dhaxeeya reer aakhay reer duun miyaa baashaal adduunka intii ku wada noolay baa iswargaarsiin la baabuurkaad ag taagan tahay qofka ku jira ee muraayadaha u xiran yihiin baadanna wax gaarsiin karin albaabkaaga midka garaacay baadanna wax gaarsiin karin ka magaalada jidda kuwala nool baad gaarsiin karin qof aakhare jilaa u tanaagoonaysa caqligaagaa soo u lumay balmarka sheekh hebeelow waa mid midda labaad naagtaada inay dhasho ma sheekhbel baa shaqo ku leh soo qisma rabbaaniya maaha ismacu macii qowla allahi tacaala fii suurati suura lilaahi mulku samaawaati walard yakhluqu maa yashaa yahabu liman yashaau inaahan gabdhuu siyaa ninkuu rabo wayahabu liman yashaau dukuur kuu rabana wiilal buu siiyaa aw yusawijuhum dukraana wa inaathan kuu raba wa isugu dheehaa gabdhiyan wiilal buu siiyaa wayajcalu man yashaau caqiiman kuu raba abeer buu ka dhigaa ma waxba ka iman maayaan ilmagaleenka haddii la jeexjeexo si walba haddii la yeelo wayajcalu ma yashaau xaqiima idan ilma inay dhashaan inayan dhalan saw shaqeeba ma ah markaad sheekh weydiinaysa naag dhalmadeed bal gaalnimadaad heerkii gaartay arag hawleeba u gaara baad ninkaa siisay labaadna tuugmada eebbaa tuug lagu yidhi was'alu llaaha min fadlih ilaah deeqdiisa meel walba taalbarya naftaada saaad u lugoysay balaara waxaan natiijo lahayn baad ku baadinaysa axadkaad u yeeraysana waxtar waxaa ugu yar hoo inuu ku yidhaah bal intaadan u dan sheegan markaas sheekhe bal uu tiraa horta hoo sug hoo markuu ku yihaah waxaa doonta ku dheh hoo markuu ku dhihi waayey xaggeed weli usii kabsanta kolka nadarkii wey bal waxtar hoobaa ugu yar in tadcuuhum laa yasmacu ducaaku walow samicuu ma istijaabu lakum wa yowma alqiyaama yakfuruuna bishirkikum yeermadii iyo baryadii iyo tuugmadii iyo cibaadadii inay shirki tahay dhegeysta wa yowma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum yaa warkaan kuu sheegay walaa yunabi-uka mithlu khabiir xogogaal eebba lamida oo ku warramaya xaggee ka helaysa khabiir eebba caalimu algeybi washahaada ah caalimu siri wa akhfa ah adduun iyo aakhiraba og baa warkan kuu sheegay in tadcuuhum laa yasmaxuu ducaaءakum walow samicuu ma stajaabuu lakum wa yowma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum walaa yunabi'uka mithlu khabiir idan weydaa nadara ee baa nadar laga galaa ilaah wadaadi xaafisid naagtaan caruuriga siisid cirkaan roobiga siisid dhulkaan xuntayga siisid cadowgaan iga badbaadisid danahaan i gaarsiisid warka waxaad u jeedisay wadacta almilxa cala aljurxi meeshii warka u waha ayaad marisay ilaah baad la hadashay aad addoonkiisii tahay sayidkaagii ah awood nooc walba leh kolka day yeermadaadu xayi ahoo nool samiicuhoo mujiiba ku maqlaaya baad warkii u jeedisay warkaagu nabad wey waxaad ku nadraysaan ha noqdo cibaadii uu jiday ka dhacda qabri maxaad u dhisi ha dhisin baa lagu yiri maxaad u leedahay xabaashaada geel baan ku gowracaya ha ku gowricin baa lagu yiri laa caqra fi lislaam islaamku ma ogola boqongooyada xoolaha xabaalaha lagu dul gowracay ee waxaa nadar kuu noqonaya inaad tidhaahid markaad dantaadii sheegatid intaasoo salaadan tukanayo intaasoo maalmood baan soomaye masaakiinta sadaqadaasaan siinaya waa xajinaya waa cumraysanaya qur-aankan akrinaya ha noqdo waxaad alla u ballan qaadayso cibaadadii uu jideeyey ee markaad qabri dhistay amaad neefad ku gowracday ilaah mashaquu ku leeyay waxaas so wuxuu kuu diiday maa inta khadaad ku jirta arag idan nadarka waxaynu shardiga u naqaano wey waidaa nadara almuslimu qof muslima hadduu eebba ballan ka gelaayo laa yanduru ligayr illah ilaah ma ahaana cid kale shardi iyo ballan kama xidhow falilaahi eebba weyne waxduhaw eebba weyne keligii ayaa jamiicu acmaalihi acmaali lmuslimi muslimka hawshuu qabanayo wadarteed eebba keligii baa leh albaatina caloosha mida ku jirta cabsida iyo rajaha iyo aaminka iyo quudarada waa baatin salaada iyo soomka iyo zakada iyo xajkana waa daahir idan acmaasha baatinka ah iyo midda daahirkaa ah, labadaba eeba keligii buu muslimku u sameeya falilaahi baweyne keligii waxdahu keligii ayaa jamiicu acmaalihi muslimka acmaashiisa ileylkeed eebba u gaara albaatina acmaasha qarsoon min khawfin baqdinta la baqo in eebbaha kayrkii laga baqo ilaah waa diiday wa qaala casa min qaa'il falaa takhaafuuhum wakhaafuunii in kuntum mu'miniin markaad baqaysaan aniga uniga baqa uunkasaa ka baqina waxay uunka galaan ama gudaan male janiya naar ma haystaan idinma dili karaan idinma noolayn karaan wakhaafuunii aniga iga baqa meesha lagu xilay dhegeysta in kuntum mu'miniin idan haddaad mu'min tahay eebbaad ka baqaysa haddaadan eebba waxaan ahayn ka baqdana iimaan meeshii ma yahay falaa takhaafuuhum wakhaafuunii in kuntum mu'miniin fa iyaaya farhabuun keliga iga heebaysta wa iyaaya fattaquun keliga iska jira hadday tahay taqwo iyo hadday rahbo tahay iyo hadday khoof tahay saasaa nusuustii qur-aanka ay u soo aroortay min khawfin cabsi wa rajaa-in quudarayn wa inaabatin noqosho wa maxabatin kalgacallo wa tacdiimin weynayn wa tawakulin tanasaarashu intuba eebba keligii buu ku koobaya wadaahira acmaasha muuqataana eebbuu muslimka ku kooba min salaatin tukashada wa sakaatin deeqbixinta wa siyaamin sawmidda wa xajin maka wa jihaadin cadow eebba la dagaalamida hadduu gaal yahay munaafiq yahay naftaada yahay adduunyo yahay wa jihaadin intuba muslimka eebba keligii buu ku kooba wadaalika arrinka aynu sharaxnay liladilla tusaalyaal baa ugu wacan annaqliya rabbi iyo rasuul laga soo guuriyey waalcaqliya la garanayo al imanaysa aladilatu naqliya kan waxaa u horeeya amruhu eebbaweyne faridii tacaalaa korahayi bidaalika keligii in cibaadada lagu koobo ayuu fii qowlihi hadalkiisa gudihiisa ku faray laa ilaaha axad gar lagu caabudaa ma jiro ilaa ana aniga eebbaa maahaane ee facbuduunii nabiyullaahi muuse facbudnii keligay muuse caabuda ahaw laa ilaaha ilaa ana facbuduun waa soo aroortay laa ilaaha ilaa ana facbudnii aniga keligay baa maxbuuda ee keligay caabudu wa fii qowli ayuu eebba ku sheegay waiyaaya aniga keligay farhabuun iga boqoo iga hebaysta wa fii qowlihi rabbi hadalkii gudihii buu ku sheegay cibaadada in lagu koobo yaa ayuha annaas dalowsaad u dhan tahay ucbuduu rabbakum rabbigiin cabuda axadka idin abuuray ee idinlaha idin maamula ayuunbaa rabbi ah isagaa rabbi ah keligii cibaado mudan waxaan rabbi ahayn cibaado ma mudna cibaadada wuxuu ku mutay rabbinimada uu rabbi yahay ee u wax walba uma isaga hantana maamulayana uu in keligii la caabudaa ku mutay sida laysugu xiray maqa yaa ayuha annaas dadow saad u dhantay ucbuduu rabbakum rabbigiin caabuda alladii rabbiga khalaqakum idin uumay idinka haddee lala hadlaayo ee ummatu muxamada waaladiina kuwana uumay min qablikum idinka horreeyey oo ummadihii hore ah waxaanad u caabudaysaan lacallakum mudnaantiinna tattaquuna naar inaad ka badbaadaan oo markaad keligii caabudaan baad naar iska ilaaliseen haddaydaan keligii caabudinna naar baad kasbateen lacallakum mudnaantiinna inaad tattaquun iska ilaalisaan oo ka dhowrsataan ciqaaballaahi fi dunya wacadaabahu fi laakhirati inaad labadaba iska dhowrsata aladii alla caabuda tilmaanta dhegeyso aladii alla caabuda wa rubuubiyadii jacala yeelay lakum liajlikum idinka awgiin buu alarda dhulka lagu nool yahay firaashan gogol idinka yeelay walarda farashnaaha fa nicma almaahiduun alam najcali ilarda mihaadan gogolu kolka dhulkaan laydiin goglay ee asa laydinka uumay hadeerna aada ku dulnooshihiin haddaad dhimataanna laydinku duugay haddii waktigeedii laydinka soo saarayo yaa idiin sameeyey walarda farashnaaha fa nicma almaahiduun alam najcal arda kifaatan dhulka saw idinkuma filla axyaa'an inaad ku dul noolaataan iyo wa amwaatan inaad dhimataan oo laydinku asa labadaba minhaa khalaqnaakum markiinnii hore wa fiihaa nuxiidukum markaad dhimataan wa minhaa nukhrijukum qiyaamo markii la tego qaala eebba wuxuu yidhi fiihaa taxyawna dusheedaad ku noolaanaysaan wa fiihaa tamuutuuna iyadaad ku dhimanaysaan wa minhaa tukhrajuun marka cir baa la sahmiyey iyo waxaasi gebgab walakum fi lardi mustaqarun wamatacni ilaxiin weli dadkii loo qaadan lahaa ma soo waramin gaalaa meesha tagtoo ka timid baa laleeyahy marka waxaa warkiisa la qaataa kuwan gaalada waa dhaawacan yihi ilaah baa dhaawacay inhum ilaa yakhrusuun buu ku yihi falaxnatullaahi cala alkaafiriin buu ku yihi fanajcal laxnatallaahi cala alkaadibiin inhum ilaa yadunnuun waxoodoo dhan mali iyo gebgab wey ma soo arkay mu'min saadiqoo xaadila oo waxaan yaqaana ma soo arkay iyagiyo waxay duubsadeen ba araggooda mid lagu qanci kara maa waxaan inaga haysanaa aadam in lagu yidhi walakum fi lardi mustaqarun tanaad ku leedihiin sugnaan wa mataacun ilaa xiin inta noloshiinu jirtaana dushaad ku noolaanaysa kolka xaggee laynaga abuuray marka hore iyada haddaan dhimanna xaggeena lagu duugayaa iyada qiyaama xaggeen ka soo baxayna iyada kolka cir baa lasoo sahmiyey gebgabu aladii alla caabuda jacala yeelay lakum idinka alarda dhulka firaashan gogol idinka yeelay wasamaa xirka binahan dadma idinka yeelay oo idinku daday wa ansala dejiyey ka gadaal min asamaa'i kor maan biyo ka dejiyey oo fa akhraja isla markii bixiyey bihi bisababilma ilmaa biyihii sababtooda min athamaraati min jamiici thamaraat mirayaal idaylkood wax dad cuno iyo wax duunyo cunta labadaba mirayaal idiin soo bixiyey risqan masruufin lakum laydin masruufaayo haddaba falaa tajcaluu markii rubuubiyadii laydiin sheegay amarkii falaa tajcaluu ha yeelina lilaahi rabbiga sidaa idiin yeelay andaadan la mid yaal wax makhluuqa hadduu malaa'ig amuu rasul yahay amuu nebiyaal yahay amuu saalixiin yahay hadduu intaa kayrkood yahay kaba daranba xayawaan iyo dhagax birqalax iyo dahab iyo fidlo haddii waxaa wax laga dhigo oo xaqi ebe laga qeybgeliyo waryaan la yeeli falaa tajcaluu ha yeelina lilaahi maxabuudka gar lagu caabudo andaadan lamidyaal ha u yeelina wa oo tacalamuuna ogba inaan wax lamida jirin marka caqliga yaan la dafiri yaan laga leexanin marka caqligii naftiisii markii la baabi'iyey baa baatilku kuu sahlanaanayo oo marka waxaad indhahaagii uga jeedo oo dhagahaagii ku maqlayso oo maskaxdaadii ku garanayso siduu yahay si aan ahayn lagugu sheego awalla ilaah muxuu kuugu sameeyey kuwa kan wajacala lakumu samca wala absaara wala fidata sida laguu malansay arka ah. warkii adaa maqlaba afkaagaa lagula hadlay adigii adooga ayaa laxaayey war waxma ogid ogida annagaa oge si kalu u wadaaye iska aamus adigu alxamdulilaahi intaas baa dadka ka idan waantum taclamuun xujo waxaa lagaaga dhigay adigoo wax og haddaba caqliga dhagaha araga maskaxda iyo maanka in wax lagu gartaa loo sameeyey iyaga marka marka la baabi'iyo waa marka lagugu qancinayo aflagaadaynaya maanta dagaalna inuu kalgacal la yahay taariku salaadna inuu weliye in isagoo meeshaan jiifana uu maka iyo madiine ku tukado caqliga markii la baabi'iyey baad waxaas qaadatay wa ilaa caqligu waxaa ma ogol falaa tajcalu haw yeelin lilaahi abbaweyn adaanta la mid yaal wa antum idinka oo taclamuuna og wa fii qowlihi tacaalaa uu eebba ku sheegay in cibaadada lagu koobo faclam rasuul allah waxaad ogaataa annahu arrinka inuu yahay laa ilaaha mid gar lagu caabudaa inuusan jirin ila allahu eebbaweyne maahaan idan imaamu albukhaari baab sameeyey ayaddaanu soo arooriyey baabun alcilmu in wax la ogaado qabla alqowli waalcamali intaan la hadlin ee la shaqayn horta bal wixii ogow daliilkiina waa ka meelo kalena qur-aanka waa uga jira wa fii suurati alxaji waliyaclama aladiina uutuu lcilma annahu alxaqu min rabbi qur-aankan xaq rabbi ka yimid inuu yahay ahlu cilmiga ha ogaado fayu'minu bihi isla markaa ha rumeeyeeno fatukhbita lahu quluubuhum ka gadaalna ha ku dhaqmeeno idan faclam ogow awal wa qabla kulli shay maskaxdiiyo maanka waxaad ku qaadataa annahu ana alamra washaana arrinka inuu yahay laa ilaaha gar mid lagu caabuday inuusan jirin ila allahu eebbaweyne maahaan wa fii qowlihi eebba hadalkiisa gudihiisa ayuu ku sheegay cibaadadii in eebba lagu koobo asakaadka uunka wajalla weynaaye uu yihi fastaciid magangelidii wey waxaad magan gashaa <clears throat> bilaahi eebbaweyne shaydaan iyo waxa ku dhibaayo o dhan alla ka magan gal acuudu billaahi eebba markaad magan gashana inahu eebbaweyne huwa eebbaa samiic magangelidaad ku soo baqatay alla u maqlid badan halcaliim eebba u ogaal badan magan gelidaada iyo cadowgaaga iyo danahaaga uu intaba u aqoon badan yahay magangalkii wa qowlih tawakulkii waa kan wacala allaahi eebbaweyne korkii falyatawakal ha tala saarteeno almu'minuun inta eebba rumaysay laba daliilka labaad ee naqliga ah na tusinaya in eebba lagu kooba cibaadada ikhbaaruhu eebba weyne warramidiisii tacaalaa korahaye can daalika cibaada inay ku kooban tahay isaga uu ka warramay biqowlihi hadalkiisii hadalkiisii buu ku sheegay wuu eebba yihi subxaana walaqad waxaa dhaba baxadnaa inaanu bixinay fii kulli umma ummad la arka idaylkeed gudaheed rasuula akhyaar la diraanu bixinay waxaan la bixinay an icbuduu caabuda allaha eebba weyne waytanibuu ka dheeraada ataaguud eebba ka soka waxaa la caabudo dhanna ka dheeraada wa fii qowlihi ayuu eebba ku sheegay waman yakfur qofka diida bitaaguut eebba ka soka waxaa la caabudoo dhan qofka diida ee wayu'min rumeeya bilaahi eebba weyne keligii faqad waxaa dhaba istamsak inuu ku dhegay bilcurwa mareeg ama xariguu qabsaday alwusqa sugnaan badan lanfisaama gu-id badaayo tif mid iyo lugdhuub mid usan lahaa curwadii u sugnaanin wey wa fii qowli eebba qowlkiisa gudihiisuu ku sheegay wamaa arsalna maanu dirin min rasuulin rasuul maanu dirin ilaa haddaanu dirnay nuuxii waxaanu waxayoonay ilayhi rasuulka annahu arrinka inuu yahay laa ilaaha gar mid lagu caabudaa inuusan jirin ilaa ana anigee baa maahaane ee facbuduun haddaad addoommadii tihiin gidigiin keligay caabuda wa fii qowli eebbaweyne hadalkii gudihiisuu ku sheegay tacaalaa korahaye uu yihi qul rasuul suubana waxaad tidhaahdaa afa hayra allah eebba maahaane wax kale maa ta'muruunii aadi faraysaan acbud inaan caabudo waxaan eebba ahay miyaadi faraysaan ayuhaa kuwa kan aljaahiluun aqoon laabooyinkaa ee waxba ogeyno wa fii qowlih eebba weyne hadalkiina wuu ku sheegay iyaaka adiga eebbaha keliga baa nacbud haddaan addoommadaadii nahay keligaa baanu caabudaynaa wa iyaaka adiga baa keliga kayrkaa may an nastaciin gargaar ka jerinayna wa fii qowlih eebba weyne hadalkii gudihii ayuu ku sheegay jalla waxaa wey jalaaluhu eebba weynigiisa uu yihi eebba yunazilu lmalaa'ika qiro wey yunzilu lmalaa'ika qiro kale wey eebba malaa'ig buu dejiyaa jibriil wey biruuxi ruuxi qur'aan buu la dejiyaa min amrihi eebba weyne amarkiisa xaggiisuu ka dejiyaa ama qur-aankaasoo min amrihi eebbaweyne xaaladiisa ka mid a oo qur-aankaa waxaa lagu soo dejiyey wax alla wixii eebba rabay iyo wuxuusan rabin oo dhan baa lagu sheegay calaa manaxad korkii wuuna ku dejiyaa uu yashaau eebba doono min cibaadih addoommadiisa ka mida maxaana lagu dejiyo oo lagu yidhi an andiruu addoommadii haddaad tihiin diga waxaadna ku digtaan annahu arrinka inuu yahay laa ilaaha kar mid lagu caabudo inuusan jirin ilaa ana aniga eebbaa ee idinka idin diray ee warkaan idinla ma ahaane fataquun iga cabsado iska ka ilaaliyo saddex ikhbaaru rasuulihi eebbaweyne rasuulkiisii warbixintiisiina cibaadadii in lagu koobu ku warbixiyey sala allahu naxariis allaha badiyo aleyhi rasuulka korkii وسلم nabadgelya allah ku badiya bidaalika eebba cibaada ku koobidii buu ku warbixiyey fii qowlihi nabiga hadalkiisa limucaadi bni jabal saxaabi yaablow waa nin reer من ansaari manqabo gaaruu mucaad leey nabiga wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam axlamu ummati bilxalaali waalxaraam mucaadi bnu jabal ummadoo dhan kolkii la isku daro xalaal iyo xaaraam maxaad baa u yaqaan haddana maxaad mar labaad intii nebigu noolaa afaran saala oo qur-aanka dusha ka qabatay gidigii yuu maxaad ka mid yihi intaa kadib baa nabiga maxaad dirhayaa madiina almunawaraa laga diray yeman baa loo diray hawshuu qabanayo daaciyan wa qaadiyan wa waaliyan wa xaakiman wa jaabiyan diintu dadka ugu yeeraya taa waa daaxilnimo oo alliga rasuul iyo akhiri adduunbuu ummadda baraya daaci wey wa qaadiyan labadii isqabsataana waa kala saaraya wa isagaa beledka waayeelka ah oo maamulaah xaakiman isagaa xukumaya wajaabiyan sakadiiyo deeqda isagaa qaadaya una qaybinaya mustaxiqiinteed idan nabigaa diray waa ninkii ugu yaqaanay xalaashii xaaraamta fii qowlihi nabiga hadalkiisa uu yihi limucaad ibni jabal radia allaahu canhu mucaadee baraalliha ka noqdo lamaa bacadahu markii nabiga maxaad u diray ila alyaman yamanna wuu u diray awaamirta loo jeediyey dhegeyso wuxuu nabiga ku yihi mucaad calayhi salaatu wasalaam falyakun ha ahaada mucaad awala maa shaykan ugu horeeya aa tadcuuhum reer yaman ugu yeerto ilayhi shayga an yuwaxidu llaha tacaala marka diintu meelkaa kama bilaabato waxaad ugu yeerto waxa u horeeya inay eebba keligii cibaadadii iyo baryadii iyo wax walba ku koobaan ha ahaate wey taasaa loo diray imtixaan gabana ayaa ka horreeyey oo nabigu mucaad ka qaaday oo uu yihi yaa mucaad meeshaasaa lagu diray in carada laka qadaa gar laysku haya hadday kuu timaado famaadaa taxkum seed wax yeeli doonta muxaad wuxuu yidhi axkumu bikitaabillah kitaabkaan ilaahan korka ka aqaan een waxba dhaafin adna adii bartay baan garta xukunkeedii ka doonayay markaasaa nebigu yihi fain lam tajid fiihi haddaadan kitaabka eebe garta xukunkeedii ka helin maxaad yeeli doonta fa bisunati rasuulillah axaadiistii aan kaa maqalay adiga baan u leexanayaayo garta xukunkeedii aan ka doonaya fain lam tajid haddaadan sunnadiina ka helin maxaad yeeli doonta war xadiid iyo qur-aan toona kuma haye hortii dhaaf nadays oo dadka madaxa iskula jira ajtahidu ra'yi walaa aalu caqligaygaan ku dadaalaya oo haddaan wax ku cad waaye caqli ku dadaalka waa sidee maxeer beegtiba waa taan niri may xagga suuratu ku soo marnay litaxkuma bayna bima araaka ijtihaadku waa maxay kolka ijtihaadka waxaa weye arrintan lagu keenay aayad ku cad ma haysid xadiis ku cadna ma haysid ta ugu soo dhowaad fiirin iyadaad ku mahmuud idan ajtahidu ra'yi waxaa weeye caqligayga yaa waxaan la kaashanayaa nusuustii caqli keligii maaha walaa aalu inaan masalada baarayo waana madnasu raadinayo ama mid u dhow baarayana ka gaboodfali maaye wis aga murxinayaa kolka marka lagu yimaadaba adan waxbaarin waxna hubsan inaad joogga wax ka tuurtaa maaha intaa markuu yihi baa nabiga raali noqday xabadkuu gacanta ka saaray alxamdu lilah aladii wafaqa rasuula rasuulillaah calaa maa yurdi illaahi wa rasuulahu ilaahay rasuulkiisa maxameda rasuulkuu diroo mucaada waafajiyey wax allana raalligeliya rasuulkana raalligeliyo alxamdu lilah aladii wafaqa rasuula rasuulilah calaa maa yurdi illah wa rasuulahu mucaad ninkaa wey raggaa ma naqaan waxaan waxba ahayn baynu naqaan limucaadi ibni jabal radia allahu canhu falyakun ha ahaado awala maa shayka ugu horeeya atadcuuhum ilayhi dadkaad u tegaysa yaman ugu yeertid an yuwaxidu llaha tacaala ilaah inay midnimadiisii qiraan oy wax walbaba eebba ku koobaan wa fii qowlih uu nabiga ku sheegay aydan sida xadiidkii hore uu macaad ku yidhi markaa maxaad waa darajo labaad wey markaan mabcuud buu ahaa manduub nabiga ka socdo yaman loo diraayo macaadoo nabiga gaadiid la fura dhegeyso oo gaadiidkii korkiisay ku baashaalayaan wuxuu nabiga yaa mucaadu mucaad hooy atadri ma ogtahay ma maa xaqullaahi eebbaweyne xaqiisa cala alcibaadi addoomaha korkooda uu ku leeyahay ma mataqaan qaala mucaad baa yidhi xaggee ka aqaan allaahu wa rasuuluhu baaxlamu yaqaan xaqu eebba addoommada ku leeyahay qaala nabiga wuxuu yidhi an yacbuduuhu xaqa ilaahu addoommada ku leeyahay inay eebba caabudaan wey oo walaa yushrikuu ayan la wadaajinin eebbe cibaadadii bihi bilaahi eebbe shayan wax kale wa fii qowlihi ayuu nabiga ku sheegay licabdillaahi bni cabaas radia allaahu canhumaa baa la raba canhudaasoo kale ma aha markay laba saxaabi israaleen joogaan canhumaa la yihi haw wuxuu ku yihi nabiga cabdullaahi idaa sahalta haddaad tuugta maysid fasali illah eebba weyna tuug wa idaa stacanta haddaad kaalma jerinaysid fastacin billah eebba ka kaalma jari wa fii qowli hadalkii nabigana uu ku sheegay cibaadadii sala allahu calayhi wasalama liman nin qaala uu yihi lahu nabiga maa shaa allaahu wixii eebba doono washiita adigana aad doontid xiriirkaa eebba lagu daray ayuu diiday kul waxaa tidhaahdaa maa shaa allahu waxdahu saa inay bal loogu da rasuulka dhowr jeer baa loogoliyay waxaan saddex goor ka badnayn baa rasuulkii rabbi laysku xiriirinayay cinda aliimaani haddii iimaan laga hadlayo fa aaminuu billaahi wa rasuulihi qur-aanka inoogu jirta labadaba la rumeeyo haddii daaxa laga hadlaayana waa la xiriirinaya wal atiixu waarasuul wa atiixu llaaha wa atiicu rasuul waa markii taxad laga hadlayo maxaba markii laga hadlayana jacayl aliya rasuulba an yakuuna allaahu wa rasuuluhu axaba ilayhi mimaa siwaahuma kolka cinda almaxaba wa cinda aliimaan wa cinda ataaca waa la ysku darayaa laakiin sideenoo kale cinda alcilmi markii laga hadlayo wax la ogaaday haddii lagu weydiiye qof hadeer jooga hebel ma aragtay allaahu wa rasuuluhu ku darin rasuulka cabsida rasuulka ha ku darin kolkaad qof waaninayso ilaahay ka cabso rasuulka ka cabso cinda alxalfi ha ku darin markaad dhaaranayso ilaahay iyo rasuulka wax igu ogi haddaad dhaaranayso iyo haddii cilmi laga hadlayo iyo haddii cabsi laga hadlayo midna rasuulka kuma jiro waa ka isagaoo diiday maa shaa allaahu washita ninkii yihi qul maa shaa allah waxdahu le wa fii qowlihi hadalkiisii buu ku sheegay akhwafuma shayka loogu cabsi badan yahay aan akhaafo cabsanayo calaykum korkiina ashirka eeba wax lala wadaajiyo wey alaskara eeyal qaaluu waxay yidhaahdeen wamaa shirku shirkiguna waa maxay yaa rasuulallah eebba rasuulkiisiiyo qaala wuxuu yidhi alru'ya istustus wey oo waxaad samaynaysayba aada ummad kale isku tustusaysay yaquulu llahu tacaala eebba wuxuu dhihi doonaa yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda idaa jaaza annaas dadka markuu abaalmarin doono biacmaalihim waxay sameeyeen uu ku abaalmarin doono ayaa wuxuu ku dhihi doonaa kuwii waxay susi jiray idhabuu waxaa aadaan ila aladiina kuwii aad kuntum ahaan jirteen turaa'uuna kuwa istususa fi dunyaa adduunyada gudaheeda kuwaa isku tusi jirteen abaalgud iyo jannaka doonta iyo dembi dhaaf fanduruu dhowra hal tajiduuna bal inaad heshaan cindahum agtooda min jazaa wax abaalmarina wa fii qowli nabiga qowlkiisa gudihiisiina uu ku sheegay alaysu ma wayan ahayn culamadii nasaar iyo yahuudu yuxiluuna kuwa idiin xalaaleeya lakum idinka maa xarama allah eebba weyne wuxuu xarimay oo fatuxiluunahu aada idin xalaashan jirteen wa xaaraama bay idin xalili jireen qolaa waxay u bixisay miska u bixisay miski oo markii la rabo in agtooda baraka laga gaaro sigaar bay siyaar u keenay markaasaa cabiddiisii laysku ijaazasiiya waxaa arag wax muxarama oo khabiisa ayaa barakaa lagu gaaraya iyo waxaa la leeyahy inaa waxaa markaad ku adeexdid sawgaallimamaa dhagaysta xadiidkan alaysuma wayan ahayn yuxiluuna kuwa idin xalaaleeya lakum idinka maa xarama allah ilaah wuu xarimay oo fatuxiluunahu waa xalaashan jirteen sida sigaarka iyo qaadka muxaramuun mukhadir muskir mufatir wayuxarimuuna waa xarimi jireen maa wixii axala allah eebba idin xalaaleeyey oo fatuxarimuunahu iska xarimi jirteen wey garabkaan ka xaganahay tagoog ma cunno waxaasoo kale wey been iyo wadna ma qaaluu waxay dhahdeen balahaa qaala wuxuu yidhi fatilka adeeciddaa waxaan banaanayn lagu adeecay ayaa cibaadatuhum caabudidii la caabudayo qaalahu hadalkaa nabigaa yidhi sala allahu calayhi wasalama lixadiyi bni xaatim uuna nabiga uu yihi lamaa qaraa haddii nabigu akhriyey qowlahu tacaala itakhaduu waa yeesheen axbaarahum mashaayikhdoodii iyo wa ruhbaanahum sufiyaalkoodiibay arbaaban ka yeesheen min duuni illah eebba weyne ka soke dhibaatada dhacday arag itakhaduu axbaarahum culamadoodii aqoonyahanada iyo wa ruhbaanahum suufiyadoodii awliyada u ahaa bay arbaaban rabbiyaal ka yeesheen min duuni illaah eebbaweyne ka soke yahuud iyo nasaaru kolkaasaa qaala cadiyun yidhi faqaala cadiyun yaa rasuulallah alle rasuulkiisiiyow lasna maanan ahayn naxbuduhum maanan caabudi jirin kolkaasuu yidhi waxaan xalaal ahayn ma idin xalaalayn jire waxse xaaraama ma idinka xarimi jire xaaraam bay idin xalaaleyn jireen xalaal bay idinka xarimi jireen waana yeeli jirteen waa taa cibaadada wa fii qowlihi nabiga hadalkiisa gudihiisiina wuu ku sheegay qolaa ku tiri asxaabta ka mida qumuu nastakiidu birasuuliillaahi sala allahu calayhi wasalama min hada almunaafiq mid munaafiqa oo dhib miirana baa asxaabta qoorta u galay nastakiidu birasuulillah inaka nabigaan gargaar ka jarinayna munaafiqan kolkaasuli waa gabteen inahu laa yusakasu bi wa inamaa yusakasu billah inahu arrinka wuxuu yahay nabiga qowlkiisii laa yustakaasu bi aniga layguma gargaar jeriyo wa inamaa yustakaasu billah oo in laliga qabta kan hadaad doonaysaan allow naga qaba dhah allow munaafiqa naga qabo qaala nabiga lahu hadalkaa wuxuu u yihi lamaa qaala bacdu saxaaba asxaabta qaarkeed markay yidhaahdeen qumuu warnakiciya an nastakiisu gargaar jerina birasuulillah alla rasuulkiisa aan ka gargaar jerino min hada almunaafiq inuu nooga gargaaro limunaafiqin mid uurka gaala kaana ahaa yu-diihim asxaabta mid dhibow wa fii qowli wuu nabiga ku sheegay man xalafa qofka dhaarta bikayrillah dhaqankeenii baa la soo galay markaynu isu dhaaranayno innaga isku dhaaran waatan wejihaga xalaashaheeda dad iyo dunyo waatay dhaafaan intaan ka naxaalo waan waay laba dinood basha allah iga sii ilmaha allow iga dhamay allow shahwadiiyo kaadi iga soo farji allow kaas cuntada igu dambeeyo wax banaan maaha man kaana xaalifan falyaxlif billaahi aw ilaah ku dhaara miska aamus indhahaaga iyo intaas ka naxd iyo aabbaha iyo hooyadaa iyo qoodhaada iyo xeradaada toona dhaar ma mudna qodhay xerad inaan yeelay qoodhaada iyo xeradaada midna waxay tahay lama arko dhaarna ma mudna heerkaas ma gaarsiisna haddaad dhaaranayso asaad muslim tahay ama eebba ku dhaaro ama iska aamus haddaad eebba keyrkii ku dhaarato ma u shirig dhegaysta kitaabka qowlkii nabigaa laydiin sheegay imaamu tirmidi baa wariyey wa fii qowlihi nabiga hadalkiisa man xalafa qofka dhaarta bikayri illaah waxaan eebba ahayn wuxuu raba ha noqdo faqad ashrak in lagu dhaartay eebbaalaha waxaan eebbahayn buu ku dhaartay xaqii eebbo in lagu dhaarta ahay kanuu siiyey idan eebbiya kan ayuu ka dhaxaysiiyey sharafkii eebbe ee in lagu dhaarto uu mudna wa fii qowlih nabiga hadalkiisiina wuu ku sheegay ina aruqa tubtufid iyo daweyn iyo watamaim qardhaasi iyo xirsi iyo watiwala madiido intuba shirkun arruqa waxaa wey markii awqaafu lghazaali waqfi thulaathi ah kitaaburaxma iyo dayrabi awqaafu lghazaali khawaasu lqur'aan kitaaburaxma usaxabalaadkaas iyo qashinkaas marka inta lasoo qaado wax la gurguurinayo alafyan wax iin la aqoonin iyo ha gambishan iyo tartariiqyo iyo shamad xalay arruqa waata tamaa'imna waa maxay xirsi baa la gooynayaa maxaa ku jira san dhurwaa baa ku jira ama haddii kala cadaqaataa gooyo geeduu gelgeliyey makalaan baa la yihaa qofka qaba dhib arki maayo waxaasaa qoortii laga lulay waxaan la aqoonin baa ku yahay tiwala waxaa weeye gabarh islaameed iyo nin baa guur isla soo qaadaya gabartu waa diidaysaa mid buu imaanaya gabarta waa ay diidan tahay ma diiday ul mareeda soo goy uunun waxaa lagu tufaaya ushaa marku dhufo iidaa ku daba ordaysa ama haddii kale kaco fan iyo tubaaka intii la qaso biyay cabaysa ugu shu hadyadan iga qaban waaka labada laysuma diidaynayo hadday yihiin laba isqabtaan nabadii canow saa nikax baa ka dhacay laakiin laba ajnabi ah maxaa laisuu kollaynayo gabartaasi maxaa loo khaldaa caqligeedii ninkan waa ku diiday caqligeedii baa la bedelaya soomaa waa la sixraya wahaakada tii bay xujo ka dhigteen oo gabadha markay nimayn aqoonin guursato waa dhow ku xumaado waxay leedahay afaar igu sameeyey walaxuu ii qabtay ma rabin idan ina ruqa waxaa sharmadxallayda iyo watamaa'im hirsiga iyo qardhaasta iyo watiwala madiidada shirkun intaba ma banaano aladilatu alcaqliya kow adiladii caqliga ahay tafaruduhu ee balla keliyoobidiisa tacaalaa korahaye bilkhalqi inuu wax uma ula keli noqday waarisqi inuu cunto bixiyo watasarufi inuu wax maamulo watadbiir inuu wax agaasimo ayaa yuujibu waajibinaya cibaadatahu eebba caabudidii waxdahu keligii la caabudo laa shariika mid wax lale lahu lilah eebba uma fii shayin shay gudihii lale minha intaan sheegnay kamida laba jamiicu lmakhluuqaat uun idaylkiisa marbuubatun waa loo rabi yahay makhluuqoo idil lahu eebba u rabia oo abuurtay oo maamula oo hanta tacaalaa koraaye muftaqira uun idaylkii waa dhibqaba ilayhi ilallah ayuu u dhibqaba falam yaslux ma suubana shay-un mid minhaa kamida cibaadadii minha falam yaslux ma suubado shay-un shay minha makhluuqaadka ka mida an yakuuna inuu ahaado ilaahan mid la caabudo uun uma suubado yucbadu la caabudo macahu maca allah eebba weyne la jiridi tacaalaa korahay saddex kownu man wax ahaanti yudca waxaan loo yeeraayay la tuuga ee la caabuda inuu yahay aw yusakaasu bihi ama laga gargaar jarina aw yustacaad la magan uusan laa yamliku hananin an yucti inuu siiyo qofka kan laa yamlik ma hanto an yuctiya inuu siiyo aw yukiisa inuu u gargaaro aw yuciida inuu magangeliyo min shayin kaa magangeliyo ayaa yuujibu wuxuu waajibinayaa butlaana ducaayi yeermadii loo yeelanayay iyo tuugmadii la tuugayey ebed inaytaan wax ka jirin baatila waxaa waajibinaya inuusa waxba haysanin waxaan adu yeelayso ee makhluuqa ee tuugayso eed caabudayso waxaa laga yaabaa arrintatan aada ugu yeelanayso mid isagaba haysataa inay tahay yaa ayuha annaas antum ulfuqaraa ilallah kolkaa kownu man axad ahaantii yudcaa loo yeelanaayo aw yustakaatu bihi laga gargaar jarinayo aw yustacaadu la magan galayo uu yahay laa yamlik midaanan hanan an yuctiya inuu cid wax siiyo aw amase yuqiis inuu gargaaro aw yuciid inuu min shayin shay ka magangeliyo ayaa yuujib waajibinaya mudlaana ducaa'i tuugmadiisa baatilnimadeeda aw ilistiqaadati bihi in laga gargaar jariyo aw innadri in sharad laga xirto lahu isaga aw ilictimaadi uskiino calayhi korkiisa la uskado iyo watawakul tala saarasho calayhi korkiisa la tala saarto taasaa waajibinaysa wallaahu aclam